كتاب تذكرة السامع المتكلم للإمام الجماعة عليه رحمة الله نسأل الله تعالى فيه الإخلاص والتوفيق إنه سميع مجيب الدعوات majliskan waa majliskii afar iyo tobanaad ee majaalis dulmarkii sharaxa kooban ee kitaabka tadkirat saamic almutakalim ilxaafid alimaam ibnujamaca caleyh raxmat ullah habeenkana waa habeen sabti ah sagaal iyo labaatanka bisha afraad amaba rabiicin athaani kun afar boqol siddeed iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam waxaan ku soo jirnay oo gabagaba amaba bilow noo ahaa cafwan fasalka saddexaad oo ku saabsanaa aadaabta looga baahan yahay ardayga markuu duruustiisa dhigana iyo markuu muxuu aha wax akhrisana darsiga loo dhiga iyo wuxuu muxuu ahaa cuskana markuu sheekha la jiro iyo ardayda isaga saaxiibadii ah siduu lu dhaqma ayaan kusoo jirnay waxaana soo sheegnay saddex toban nooc inay muxuu aadaabta ka kooban tahay nooca koobaad waan soo sheegnay inuu kitaabka allah subxaana wa tacaala barashadiisa ku bilaabo xifdi iyo ijtihaad iyo sugitaan tafsiirkiisa la sugay culumti kale kadibna uu fanni walba kitaab gaaban ama kooban ka xifdiyo anwaacdii funuuntii ayuu marka imaamka cali raxmatullah soo sheegay kadibna wuxuu gelayaa ayuu sheegay imaamka cali raxmatullah waxyaabihii u xifdiyey inuu culimada ku dul akhriyo oo loo sharxa ayuu imaamka soo sheegay nooca labaadna wuxuu ku sheegay inuu ardayga markuu wax bilaaba inuu ka bilaabo ikhtilaafka amaba culimada kutubaha laga qoray kutub alkhilaaf oo fiqiga muqaaranka loo yaqaano madhab fulan saasay qabtaa madhab fulaan saasay qabtaa madhab fulaan saasay qabtaa inuu halkaas arday ka bilaabo in looga digo hadduu sheekhiisa sheekh noocaas waxu bilaaba uu yahayna uu iskaga tago isku logoynin maxaa yeelay kama liibaanayo meelna kama gaaraya ayuu imaamkale leh raxmatullah ilan qofka waa inuu marka hore asal iyo meel cad oo waddo loo jeexa kadibna waddadaas wixii ka leexana ayuu noqon karaa khilaafka markaas ayuu mxuua ah qofka saas markuu xoogaysto kadib ayuu khilaafka fahmi karaa iyo ikhtilaafka iyo maaahidta iyo waxyaabaha khilaafka in lasi khilaaf keenay iyo wixii raajix iyo wixii marjuuxa wixii daliila wixii aanan daliil lahayn daliil noocuu yahay waxaas wuxuu qofka fahmi karaa markuu muxuu ahaa tallaabo fiican qaada weeyaan laakiin haddii bilowgiiba halkaas ay ka bilaabato khilaaf hadduu ka bilaabo ardaygiina uma habboona inuu dhegaysto sheekha hawsha ayada ku howlahna in laisaga taga oo arday weliba mubtadiya saas wax ugu bilaabaa ayuu haboonya ayuu imaamka leh aleyh raxmat ullah alnowcu ahaaliu nouca saddexaad an yusaxixa waa inuu saxa maa shay ama cilmi yaqra'uhu u akhrina qabla xifdihi intuusan xifdinin ka hore tasxiixan sixitaan oo mutqanan la sugay imaa cala shaykhi ama sheekha dushiisa ku saxa aw calaa hayrihi amaba sheekha midaanan ahayn oo miman akhyaar iyo qof ah yuciinuhu u kaalmeeyo uma kadibna yaxfadu wuu xifdina bacda dalika xifdan xifdin ayuu xifdinaya muxkaman la sugay uma intaa kadibna yukariru calayhi wuu ku celcelinayaa bacda xifdihi markuu xifdiye kadib tikraaran celcelin jayidan ee wanaagsan uma intaa kadibna yatacaahadhu wuu ka warhaynaya wuu ku noqnoqonaya weeyaan fii awqaatin wakhtiyaal ayuu ku noqnoqonaya wuu ka warhaynaya uu ardayga qoondaysto litikraari muwaadabatin daa'imitaan soo celcelinteed awgeed waxaa idin qornan filaya litikraari mawaadiicihi mawduuciyaalkiisa oo la soo celceliyo walaa yaxfadu ma xifdinay ardaygii shay-an shay qabla tasxiixi intuusan saxin ka hore intuusan saxin ka hore wax ma xifdinayo weeyaan liannahu maxaa yeeley yaqa wuxuu ku dhacayaa fi taxriifi bedelitaan iyo iyo watasxiifi sixun waxu qor taxriifka waa macnihii sidii oo la bedelo sidii ay wax ahaayeen si aan ahayn oo qofka uu wax u aqriyo u qabto weeyaan taxiifkana waa isku macno taqriiban taxriifka taxiifka macno aad weyn uma dhexeeya weeyaan waa leexin habkii ay u ahaayeen hab ka duwan inuu qofka xifdiga dhexaysa weyaan waqad taqadama waxaa noo soo hormaray anna alcilma cilmiga laa yuukhadu inaan laga qaadanaynin min kutubi kutubaha fainahu cilmiga oo kutubaha laga qaata min adari lmafaasidi mafsadooyinka tan ugu dhibka badan oo ugu muxua ah dhibaataynta badan ay ka mid tahay saas ayaa noo soo hormarta weyaan imaamka cali raxmatullah ardayga waa inuu wax xifdiyo inuu wax xifdiyo lagama maarmaan weeyaan inta tabartiisa inuu xifdinaya nin walba soomaalida waxay yidhahdaan nin walba qodaxdiisa tabartiisa ay qodax ugu tagtaa soomada maqli nin walba intuu awoodi kara ayuu xifdinayaa xifdila-aan cilmi maba socon karaba nihaa'iyan ayib taa waa qaacido qaacidada markay saa tahay wixii aad xifdinaysa wuxuu le imaamka cali raxmatullah iska sug intaadan madaxaada gelinin ood maskaxda ku shubin inay waxaan aad arinayso ood xifdinayso ay sax u qoran yihiin ood sax u akhrin karto ood sax u xifdin karto hubsa oad garanaysaan macalimiinteenna jazaahum allahu khayran dugsiyadii lasoo dhigtay ardayga loox ayuu yeersanaya sheekha wuu yeerinaya qur-aankii wuu qorayaa kita wuxuu looxyuu dhammayni markuu loox dhammeeyo intuusan ardayga qur-aanka xifdinin looxii waxaa loo geynayaa macallinkii markaasuu macalinku wuxuu samaynayaa usaxa meeshaan tir saa yeel kan saa yeel saa u qor wahaakada markuu hubiyo kadib ayuu marka looxii cashirka intuu siiya ayuu le soo xifdi marka waa ariiqa mutabaca lianna qofka haddii marba aad maskaxdiisa wax ku xifdiyood geliyo wixiina khalad ay yihiin waa mishkilad in laga saaro dhibaato weeyaan wixii way sugnaanayaan kasaaritaankii marka waxaa laga yaabaa xifdiga iyo kasaaritaanka inuu dhib bato in laga bixiyo wixii arday oo xifdiyey inay dhib badato ayaa suuragal ah weyaan marka ardayga intuusan wax xifdinin ka hore wuxuu xifdina inuu si fiican wax akhrin karo waa la si fiican u akhrina inuu hubiyo weyaan wayanbaqii waxaa haboon ayuu imamka le aleyh raxmat an yuxdira inuu la yimaado macahu ardayga maciisa addawaata qadda waalka lagu qaado iwa alqalama qalanka qalinka iwa sikiina mididii amaba sikiintii wax lagu eh, eh, jarayey ama lagu qoraayey litasxiixi liajli tasxiixi si aad wax u saxdo oo wixii aad u hubsada weeyaan walidabti maa shay muxua sugitaankii yusaxiixu uu saxiix yeelaya luqatan xagga luqadda iyo wicraaban xagga icraabtaba imaamka wuxuu leh aleh raxmat ullah qalinkan la yimaado wa un hadda annaga khad iyo waa laga maarmay bifadli min allahi casa wajalla ardayg inuu marka la yimaado qalimaan inuu la yimaado qalimaan inuu la yimaado ayuu marka faraya imaamka caleh raxmat ullah waidaa radda shaykhu uu diido calayhi ardayga ardaygu ku diida lafdatan erey lafda erey er, hadduu ku diido oo wadanna uu u maleeyo ardaygii ana raddahu shayga diida ana raddahu shaykha diidadiisa khilaafu asawaabi sida toosan si daba marsan inay tahay oo isaga uu sax ku sugan yahay hadduu u maleeyo aw calimahu amaba uba ogaadaba inuu muxuu ah isaga sax yahay sheekha waxaan sax ma lahana sheekhu ku khaldan yahay haduu ogaado karara lafdata lafdiga ayuu ku celcelinayaa maca maa kelimo lala qaba iyo lafda lala qaba qablaha iyada ka horeeyey iyadoo la socota ayuu celinayaa liyatanabaha laha sheikhu sheikhu inuu ku baraarugo iyada uu baraarugo weyaan ow yatii ama wuxuu la imaanaya bilafdi sawaabi lafdiga ama ereyga saxda ayuu la imaanaya calaa sabiili اlistifhaam jidka wax su'aalka ayuu kula imaanaya sabiil istifhaam waxaa weeyaan karaa ama sidaa ma tahay ayuu dhehaya oo ariiq suaal ayuu ula imaanaya weyaan farubamaa waxaa dhici karta waqaca dalika arrinkaas sheekhu kaga dhacay sahwan hilmaam aw sabqa lisaanin ama carabki inuu ka boobay liqaflatin hilmaam awgii wala yaquul yuusan ihin bal hiya kada bal iska badaa waxaad sheegta inay sax hiya kelimada aad sheegta sheekh kadaasaa weeyaan bal warka lagu laabay amaba mxuu iska badaaya yatalaafu wuu mxuu ahaa ama uu dhimrinaya fii tambiihi sheekhi sheekha baraarujintiisa u baraarujiya lahaa kelimadaa saxda u ku baraarujiya weyaan fain lam yatanabah hadduusan baraarugin sheekhii qaala wuxuu leeyay fahal yajuusu maku bannaanta sheekhow fiiha kelimadan maku bannaanta kadaa in la dhaho saas ayuu dhahayaa fain rajaca sheekhu sheekh hadduu usoo laabta ilaa sawaabi saxda hadduu usoo laabta falaa kalaama dhib ma laha markaa warba ma jira halkaa warka waa dhammaaday wailaa hadduu sheekha soo noqon waayo miya oo warka uu ku dhegsado taraka wuu ka tagayaa taxqiiqaha sugitaankeeda ilaa majlisin majlis aakhara ee kale bitalaufin si dhimrin lah ayuuna muxuu ahaa ku saxayaa weeyaan lixtimaali an yakuuna inuu yahay suuragalnimadeeda asawaabu an yakuuna inuu hada asawaabu shayga toosan amaba saxda maca sheekhi sheekha maciisa weeyaan warka uu sheekha sheega caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay haddii ay dhacdo ardaygii ayaa wax akhrinayey sheekhi wuxuu yidhi waxaad akhrinaysaninyow sax ma ahan arinta ayada hadii ay dhacdo is ardaygan uu aaminsan yahay ama uu malaynaya inuu asaga sax yahay amaba uba huba inuu sheekha khalad ku sugan yahay ila sheekha macsuum maahan wuu khaldami karaa sheekhina uu ku madax wuxuu la imaanayaa sheekha markiiba ma dhahay sheekhu xasaa maahan ma dhahay halkaas ma marayo weeyaan wuxuu samaynayaa lafdadii saxdeedu mar labaad ku celinaya sidii asaga ugu aaminsan oo saxdayd ayuu ku celinaya waliba wuxuu ku darayaa kelimadaas kelimadii ka horreysay sheekh waxaa dhici karta inuu hilmaamsan yahay inuu sahwi ku dhacay inuu khaldamay ayaa dhici karta si uu baraarugo haduu ku baraarugo ahlan wasahlan waa hadduu ku baraarugi waaye ku baraarugi waaye sheekhii ardayga wuxuu samaynayaa calaa ariiqi اlistifhaam qaab su'aalid ahaan ayuu u weydiinayaa sheekhii arrinta way socon weyde marka haddii ay dhici weyde wuxuu le sheekh saa ma ku bannaan tahay haddii saas aad sheegtay sax tahay tan haddana ma ku bannaan tahay arintii hadduu sheekh usoo laabto saxdii waa sax hadduu usoo laaban waayo oo meeshii uu sheekh ku dhegsado arrinka asaga halkaasuu ku qufilaya ardaygii faruu kala baxaya majlis kale ayuu marka isku dayayaa sheekhii inuu muxuu ahaa arrintii kala hadlo waxaa dhici karta sheekhi inuu sax yahay oo adiga fahamkaadan iyo waxaan saxda kula ah, ay khalad yihiin imsaa ama waa imsaa oo dhacdo oo qofka inuu wax aamino inay sax yihiin wixiina khalad ay noqdaan way badan tahay bini aadamkan waa insaanba waa muxuu aha gafbadane wakadalika waxaa sidaa la to ah idaa taxaqaqa hadduu hubsada ardaygii khata'a shaykhi sheekha gafkiisa fii jawaabin jawaab uu ku gafay fii jawaabi mas'alatin mas'ala jawaabteed uu ku gafay taasoo laa yafuutu uusan tegaynin taxqiiquhu sugitaankiisa oo walaa yacsuru uusan cuslaanaynin tadaaruku in la haleela ay culsaanaynin hee sakata wuu iska aamuusayaa weeyaan meesha kuma jirto laakiin ku darsado wakadalika waxaa la too idaa taxaqaqa hadduu hubsado khata'a shaykhi sheykha gafkiisa fii jawaabi masalatin su-aal ka jawaabkeed oo laa yafuutu uusan tegayn taxqiiqu in la suga oo walaa yacsuru uusan cusnaanin tadaaruku in la haleela sakata sheekhii masale ayuu ku masalada ayada in laga daba tago ma culsaanayso in la sugana ma tegayso marka ayadau iska aamusay ardaygii waxaa imaan doonta marka haddii masalada ayadaa aan laga daba tegi karin ama in la suga sugitaanka uu taga maxaa la samayni sheekh wuxuu tusaale usoo qaatay dhowr qodob qodobka koobaad ninka su-aashaa loo jawaaba waa nin sheekha inuu muxuu ahay ceebeeya meesha u fadhiyaba inuu sheekha ku cambaaray inuusan aqoon fiican lahayn ama uu gafbadanayah iyo meesha fadhiyaba su isagaa weydiiyey amaba ninka su weydiiyey oo khaladka la tega waa qof hariib ah oo musaafir ah oo wadankaba aanan joogin oo masaladaas siduu qaad dibdib aan usoo laaban doonin oo khalad iyo gaf alla ku caabudi doono subxaana wa tacaala nacam amaba ay tahay waraaqaha la soo qora oo fatwadoo laga jawaaba ay ku qoran tahay inta haddii ay tahay mid ka mid ah ama mid macnahaas xambaarsan marka iyada ah ardayga sheekha kama aamusaayo wuu ishaarayaa wuxuu le sheekh sax ma aha wuxuu gacnaha ku dhaha ama dhegta ha u dhoweeyo haddii sheekha uu arrintaa ku fahmo ahlan wasahlan hadduu ku fahmi saad ugu jawaabtid sax ma ahan ayuu dhahaya maxaa yeelay hadduu saas samayn waayo waxay noqonaysaa inuu sheekhiisa khiyaamay sheekhi inuu khiyaamay cilmigan uu khiyaamayay noqonaysaa waa inuu caddeeyo lianna qofkaas hariibka ahoo magaalo kale u socdo cilmigaasuu qaadanaya kadib alluu ku caabudaya sheekhina dembiga iyuu dhabarka saaranaya kadalik ka mushanica oo sheekh inuu ceebeeya meesha u taagan sheekh hebel wuxuu yidhi miyaad maqasheen war wax caami yaraa halkaa fadhiyo muxuu aha nin sheekh ma fadhiyo halkaasuu meelaha la wareegaya marka ardayga haddii arrintaa ay jirto inuu sheekhu ishaaro hadduu ishaarada sheekh ku fahmi waayo kadibna uu u intaas ayuu sheekh ka hadlaya imaamka caleyh raxmatullah wakadalika sidaa waxaa la too ah cafwan fain kaana kadalika arrinka hadduu sidaa yahay oo waxaa weeyaan taxqiiqi iyo sugitaanka ay tegayso amaba in laga daba taga ay adkaanayso fain kaana kadalika arrinka saa hadduu yahay kalkitaabati qoritaankii oo ka fii riqaaci listiftaai waraaqaha fatwada lagu weydiinaya waraaqaheeda in muxuu ahaa wax lagu qoro kale weeyaan iyo wa kwni saaili qofka su-aasha weydiina inuu yahay ariiban mid muxuu ahaa musaair ah oon la aqoonin aw baciida daari ama meeshuu degan yahay ay aad u fog tahay aw mushanican ama ceebeeye sheekha ceebeeye uu yahay tacayana waxaa waajib marka ayada tambiihu sheekh sheekhi in lagu baraarujiyo calaa dalika arrinka asaga fi lxaali isla markaa biishaarati biishaaratin farugu fiiqitaan oo loo ishaaro aw tasriixin ama u caddayn fa ina tarka dalika arrinkaa in laga taga oon sheekhi loo caddaynin khiyaanatun lisheekhi waa sheekh oo la khiyaamo fayajibu waxaa waajib marka nusxuhu sheekh in looga naseexeeyo maxaa idiin qoran bitayaqudihi u baraarugsanaantiisa lidalika arrinkaas uu baraarugsanaado bima amkan wix suuragal ah oo min talatufin u dhimrin amaba u dhiifoonaan ah. aw hayrihi ama waxa la toowayaan intii aan sheegnay intaas waa ka baxnay faidaa waqafa hadduu istaago ardaygii calaa makaanin meel hadduu ku istaago kataba wuxuu ku qorayaa qubaalatahu meesha uu ku istaagay meesha ku aadan ayuu wuxuu ku qorayaa balaqa alcardu bandhigii lasoo bandhigay halkan ayuu gaaray iyo wataصxiixu sixitaanka halkan ayuu gaaray ayuu ku qorayaa weeyaan hadda tusaale ahaan kitaabkan majaalis ayuu u qeybsan yahay majliskii caawa majliska hore meesha uu ka bilaabanaya almajlis aلثaali cashar ayaa ku qornayd majliskana caaw waxaa ku qoran meeshu ka bilaabana tusaale ahaan almajlis araabic cashar sidaasoo kale ayuu marka ku qoranaya weyaan halkan ayuu ku sheekh ku istaagay taarikh fulaan wahaakada inuu taarikh ku qorto ayaa kasii wanaagsan weliba nacam annowcu raabic nooc afraad oo aadaabta looga baahan yahay ardayga markuu duruustiisa iyo xalqadiisa uu ku jira an yubakira waa inuu u degdego bisamaaci alxadiidi xadiidka nabiga calayhi salatu salaam maqlitaankiisa iyo barashadiisa waa inuu degdego walaa yumhila uusan koranin uusan sugin alishtiqaala ku shaqayn ama ka shaqayn bihi cilmiga asaga oo mxuu ah lagu mashquula iyo wa biculuumihi lagu mashquula aanan dib loo dhigin weeyaan wanadar iyo fiirfiirin la fiirfiiriyo fii isnaadihi xadiid sanadkiisa la fiirfiiriyo iyo wa rijaali raggiisa la fiirfiiriyo iyo macaanihi macnayaashiisa la fiirfiiriyo la barta weyaan wa axkaam iyo iyo wa fawaa'idihi xadiidka faa'iidooyinkiisa iyo wa luqatihi xadiidka iyo wa tawaariikhihi tawaariikhdiisa iyo taariikhyaalkiisa in la barto inuu ku mashquulo qof u degdega weeyaan uusan dib u dhigin wayactani wuxuu ku dadaalayaa ood xoogga saaraya awala marka hore bisaxiixay albukhaariy wa muslim labadaa kitaab oo qiimaha badan imaam albukhaari imaam muslim labadood saxiix ayuu ku hormarayaa weeyaan uma intaa kadibna bibaqiyati alkutubi kutubaha soo hartay alaclaam ee caalamka ahoo aadka loo yaqaano iwa alusuuli asalyaalka almuctamadati ee la cuskaday fii hada shani fii ama shaniga xadiidka kutubaha la cuskaday oo la yaqaano aimada ay yaqaanaan ama ay alifeen ayuu marka muxuu ahaa ku dadaalaya weeyaan bukhaari muslim iyo kutubaha muxuu ahaa la yaqaano ka muwaطa malik ibnu anas raximah اllah imaam malik kitaabkiisa muwaطa ah wa sunani abi dawuud iyo wالنasaaئي وبن maaجة وjaamiع التirmidi وmusنad الshaafiعي raximahum الlah raxmaة waasica kutubaha iyaga ayuu ardayga ku dadaalaya weyaan walaa ynbagii ma haboona cafwan an yaktasira inuu ku gaabsado calaa aqala min dalika intaa wax ka yar inuu ku gaabsado ma haboona ayuu imamka le aleh raxmatullah intaa in yar un mxuuaha min abi jamra iyo arbaciinka qofki inuu mxua intuu marmaro kadibna u yihah wabilahi towfiiq maca salaama sax ma ahan ayuu imamka le aleh raxmatullah macnaha saasuu ka dhigan yahay waa qofku waa inuu mxuu axaadiista nabigeena alah slat slaam meel fiican iyo haayo fiican ka gaaro saas ayuu imaamka ku talanaya aleh raxmatullah wanicma waxaa wanaag badnaad almuciinu wax kaalmeeyo lilfaqiihi qofka fiqiga muxuu ahaa dalba ama faqiih oo fiqiga barana kitaabu sunan alkabiir kitaabka sunan alkabiir la yihahdo magacan wuu le waxa la yidhahda asunan alkubra na waa la yidhahdaa liabi bakr albayhaqi caleyh raxmat ullah ayaa inuu muxuu ahaa kitaabka asaga qofka fiqiga rabo waana kitaab xadiid abcan aad buu ugu kaalmaynaya kitaab u kaalmaya kitaabka ugu qiimaha badan ayuu leey weyaan wa min dalika waxaa ka mid ah kutubaha qiimaha badan almasaniid kutubaha masaaniidda loo yaqaano ilan kutubihii alصixaax alsunan almasaaniid almacaajim almustakhrajaat almusanafaat magacyo noocaasa ayay leeyihiin kutubaha maraatibna waa kala leeyihiin aaadiista axaadiista nabigeena alah slat slam marka inuu marka mxuu ahaa wuxuu ka bilaabay صiyaxi oo bukhaari muslim ayuu ku bilaabay sunankii ayuu ku xijiyey kadibna masaaniiddi ayuu galay masaaniiddii ayuu galay weeyaan min dalik waxaa ka mid almasaaniid masaaniid ayaa ka mida ka musnadi axmed ibni xambal raximah اllah wbnu xumayd raximah اllah wاlbazaar raximah اllah dhammaantood waa masaaniid kutubaha masaaniidda ah oo waxaa weeyaan lagu alifay magacyada saxaabada wuxuu leeyahay musnad abi bakr siduu alifan u tartiibsan yahay hadda kutubahan caadiga ah kitaab baab saasay kale yihiin bukhaariga muslimka iyo wix la mid a laakiin masaaniid saas ma ahan masaaniidda waxaa weeyaan wuxuu leeyahay musnad abi bakr wax all wii xadii ah oo mxu wariyey khaliifata rasul abubakr u wariyey ayuu isdabadhigaya kadibna wuxuu leeyahay musnad cumar sidii oo kale uma kala saarno caqiide iyo fiqhi iyo mxuu ahaa akhlaaq iyo aadaab iyo uma kala saarno dhammaan waa isku dabaqabanaya sanadna way leeyihiin marka saas masaaniid waa kuwa ayaga weyaan ka musnad axmed ibn xambal wabn xumayd wabnbazaar raximahum اllah wayactanii wuxuu ku dadaalaya ardayga bimacrifati saxiixi alxadiidi xadiid saxiixa inuu mxuu barto iyo wa xasanihi kiisa xasanka ah iyo waciifihi kiisa daciifka ah iyo kiisa musnadka ah iyo wamursalihi kiisa mursalka ah saa'ira anwaacihi noocyaalkiisa kala duwan ayuu baranaya intaba waxaa lagu bartaa cilmu musalax xadiid weeyaan say kale yihiin fa innahu cilmiga xadiidka ah axadu janaaxay alcaalim qofka caalimka ah labadiisa garab mid ka mida ah weyaan bishareeca shareecada yaqaano qofka caalimka ah oo shareicada yaqaano ama caalimka shareecada ku ah laba garab ayuu leeyahay labadiisa garab mid ka mid ah waxaa weeyaan axaadiista nabigeenna calayhi salaatu wasalaam haddii mid ka ah la waayo shimbir aan laba laba garab lah shimbirta haddii garabko laga jaro ma duri karaa waa maya weeyaan nacam fainahu cilmiga xadiidka axadu janaaxi alcaalim qofka caalimka ah labadiisa garab mid ka mid ah weeyaan bishareecati shareecada yaqaano ama baal almubayinu cadayna likaiirin in badan oo min aljanaxi alaakhari garabka kale ah qur-aanka alla wa tacaala garabkan waa qur-aanka garabna waa sunnada nabiga alai sl slam iyo xadiistii garabkan marka qur-aanka ahna in badanoo ka midana ah waxaa caddayni qaybtan janaaxan xadiidka ayaa caddayna weyaan rabbiga wuxuu le subxana wa tacala waaqiimu asalaata wa aatu haddii intaa loo dayn lahaa waxa la tukaday miyaa la garan lahaa ya xilli la tukada duhur casar maqhrib cisha afar ragca saddex ragca laba ragca jahri siri akadii mxuu ahaa ibil intaasa geel intaasa laga rabaa arig intaasa laga rabaa naqdaynkii saasaa laga rabaa miyaan la arki lahaa waa maya marka imaamka xule caleyh raxmatullah marka axaadiista nabigeena calayh sala slam inuu ardayga aad ugu dadaalo ayuu ku boorinayaa mooyaan walaa yaqnac yuusan ku qancin bimujaradi samaaci dhegaysi keligii yuusan ku qancin ka qaalibi muxadii hada zamaan zabankan aan joogna dadka xadiidka nabiga caleyh sala slam u taagan intooda badan sidaa yihiin oo kale ha noqonin weyaan saas ayuu leeyahay waa zamankii qarnigii sideedaad bal yactani wuxuu muxuu ah ku dadaalayaa uu xoog saarayaa bidiraayati fiqiga oo inuu cilmigii xadiidka oo muxuu ahaa matn sanadkii iyo eh, raggii bas uusan ku kaaftoomini matniga xadiidka xukunka xambaarsan inuu la soo baxa waa inuu ku dadaalo weyaan diraayada waa fiqiga bal yactani wuxuu ku dadaalay bidiraayati fiqiga ashadda min ictinaahi siduu ugu dadaala in ka daran biriwaayati cilmiga riwaayada loo yaqaano sanadka iyo cilmirijaalka iyo dacfiga iyo sixada iyo wx la xiriira weyaan qaala shaafici wuxuu yidhi imaamka raximahullah man nadara qofkii barto oo fiirfiiriyo oo fahma fi lxadiidi xadiidka nabiga qawiyat xujatuhu xujadiis xoog baa yeelataa ninbaa wuxuu la imaanaya masaa'il markaasuu damdamdamdamlaynaya halkan muxuu ahaa yarum wayajuu ayuu leey waa aqiih markaasaad leedahay waxa wax ka jira lama arka lianna annabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam qaala kada wa kada wa kada muxuu sheegi muxuu sheegi iska aamusun waxaad wax ka jira balan baad leedahay man man nadara fi alxadiid qawiyat xujatuhu xujadiisa way adkaatay hadduuba qofku yidhahdo nabi maxamed asaa yidhi alai slat slam sanad ahaan u ansaxay xadiidkana mansuuq ama muqayad usan haynu mxuu ahaa xadiidka aan lagu ama lagu khasisaynin xageed la aadaysaa xageed la aadaysaa weyaan naam lianna diraayata fiqiga oo xadiidka fiqigiisa la barta hiya almaqsuudu waa maqsuudkii danta laga leeyay binaqli xadiidi xadiidka soo raritaankiisa iyo tabliiqi gaarsiintiisa weeyaan annawcu alkhaamisu nooca shanaad idaa sharaxa ardayga hadduu sharxa maxfuudaatihi waxyaabaha uu xifdiyey ama cilmiga u xifdiyey almukhtasaraat ee la gaabgaabiyey oo gaagaaban wa dabti maa shay sugitaankiisna uu muxuu ahaa la yimaado wa dabti maa shay sugitaankii oo fiiha ku sugan iyada min alishkaalaati culaysyaala amaba mishkilooyin amaba khilaafyaala iwalfawaa'idi faa'iidooyinka almuhimaati ee muhiimka ah hadduu marba kutubihii yaryaraa intuu sharxa sharaxooda uu barto wixii ku sugan oo khilaaf amaba culaysa ah, amaba qarsoonna oo muxuu ahaa suga faa'iidooyinkii muhiimka ku jirn uu kala soo baxa e intaqala wuxuu u guurayaa marka ilaa baxi mabsuuطaati cilmiga la fidiyey kutubaha cilmiga lagu fidiyey inuu mxuu ahaa baaro u barta ayuu mxuu ahaa u guurayaa ood u wareegayaa weyaan maca almuaalacati muaalaca iyo kawarqabitaan addaa'imati daa'ima ahna iyadoo la jirto weyaan oo kuwa hore iyo kuwa dambeba inuu qofka raacdo ood la socda ayadoo la jirta weyaan iyo wa tacliiqi maa cilmi iyo faa'iida inuu muxuuaha qofka qoro yamuru bihi soo meel waxaad soo martay aadan aqooninoo hadda kuga cusub amaba faa'iide muhiima ah inaad marka muxuuaha tacliiqiso ood wax saarto ood calaamayso wahaakada saad aad samayso weyaan aw yasmachu ama maqla min alfawaaidi faa'iidooyina annafiisati ee wanaagga badan iyo almasaa'ili masalooyinka addaqiiqati ee qarsoon weyaan iyo alfuruuci furuucda alghariibati ee aadka aan loo aqoonin iyo waxal ilmushkilaat mushkilooyinka cilmiga kudhex jira xalinteeda waxyaabaha noocaas markii ay kusoo maraan markiiba qalin kuboob ayuu imaamka le aleh raxmatullah nacam oo qora ilaan ma helaysid faa'idaad maqashay sheekhaad ka maqashay ardayaad ka maqashay idaacadaad ka maqashay meel kalead ka heshay markiiba waxaa weeyaan qoro weeyaan alcilmu saydun wاlkitaabatu qaydun alcilmu saydun wاlkitaabatu qaydun qayid suyuudaka bialxibaali alwaaiqaati cilmiga waa ugaar aad u wanaag badan oo nin walba u raba inuu ugaarsado qoraalkana waa xeraggii haddii ugaarta qofka uu soo helo uu ku xihan lahaa lidaalika cilmigaada waxaad ku adkaysaa ood ku xirataa ayay culimmada yidhaahdaan ama ninka muxuua beytkale uu leeyahay xerka aad iyo aad u adag ku qoro weyaan xitaa marka la qora iyo far isku dhex uusan wax ku qorin oo far muuqato labaatan sano soddon sano kadib hadduu u baahdo uu muxuu ah ka faa'idaysan karo markuu dhintana cidda ka dambaysa ay fahmi karto o ka faa'idaysan karto waa inuu ku qoro weeyaan laakiin muxuu ahay far eh, aanan la fahmi karin inaan lagu qorin ayay culimmada ka hadlaan waa iman doontaa insha allahu tacaala ayb wlfuruuci eh, farcyaalka alhariibati ee mxuu aadka loo aqoonin iwa xal mashkilaati mashkilooyinka oo la xaliya iwa alfuruuqi kala qaaditaan iyo kala saaritaan bayna akaamin akaam bayna alaxkaami akaam bayna axkaam almutashaabihaat masaaisha isu egeg xugunyaalkooda in la kala qaado oo la kala bixiyo oo la kala duwo weeyaan min jamiica waay culuumi culuumtana ay alkeeda dhammaanteedna ka ahaat xaggeeda walaa yastaqilu yuusan yaraysan ardaygii bifaa'idatin faa'ida oo yasmachu oo maqla ow yatahaawan uusan yuusan fududaysanin biqaacidatin qaacido oo yadbiuhaa uu mxuuaha sugo mararka qaar qaacida lagu sheegi qaacidada inaad sugto ha fududaysan markiiba qabsa weeyaan nacam bal yubaadiru uu degdegayaa ilaa tacliiqaha inuu qoro iyo xifdaha inuu madaxa ka qabto waltakun ha noqoto himmatuhu himigiisa iyo murugtiisa ha noqoto fii alabi اlcilmi cilmigii alabkiisa waltakun ha ahaato himmatuhu muragadiisa iyo himigiisa fii alabi اlcilmi cilmiga alabkiisa caaliyatan mid aad u sarrays ha noqoto weeyaan falaa yaktafi yuusan ku kaaftoomin biqaliili cilmi cilmiga kiis yar maca imkaani kaiirihi kiisa badan isagoo muxuu ah suuragal ay u tahay in yar ha ku kaaftoomin maxaa kaa reebi adigoo awoodi kara inaad cilmi badan yeelato afar xaba maxaa ku agdhigay himadaada meel sar ha noqoto qof maanta maalintii faaidi kara ama sanadkii dhowr milyanoo lacag faaidi karo inuu muxuu ahaa meel yar ag isku aadan inuusan ahayn loo nisbeeya weyaan marka cilmi badan adoo heli kara in yar hag fadhinin ayuu le imamka aleh raxmatullah walaa yaqnac yuusan kaga qancin min irti alambiyaai ambiyadin allah subxaana watacaala dhaxalkooda salawaatullaahi calayhim biyasiirihi kiisi yaray ambiyadii halkaa lagu dhexlayaa adigana qayb yaraad ka qaadana sax ma ahan walaa yuahir yuusan dib u dhigin taxsiila faa'idatin faa'iida inuu muxuu ah soo helo oo tabakana minha u suura gashay aw yushqilahu uusan mashquulinin almalu yadadiilada iyo wataswiifi dibdhigitaan canha loo dibdhiga mxuu ahaa mar damaan cajalan ka dhegaysan doona mar kale wahakada nacam faina litaakhiiri dibdhiga ayay u sugnaatay aafaatin aafooyin baa u sugnaatay waliannahu maxaa yeelay idaa xasalaha qofka haddii faa'iidada hadda waxaas uu helo fi zamani alxaadiri zamankan hadda la jooga xasala wuxuu helayaa fi zamani aani zamanka labaad oo dib u haddii aad tirado berri ayaan dhegaysan doonaa berri ayaan wax qabsan doonaa berri ayaan wax baran doonaa berri maanta tii ahaydna qabso tii berrina faa'iido kale ayaad helaysaa weeyaan saasuu imamka le caleh raxmatullah marka qofki inuu himadiis kor u qaado ood meelahan dhadha u taagnaanin ayuu imaamka ku talinaya caleh raxmatullah wayaqtanim ha ka haniimaysto oo ha ka fara waqta faraaqihi waqtigiisa faraaqada iyo wa firfircoonidiisa waqtiga muxuu fircoon yahay weeyaan iyo wa zamana caafiyatihi waqtiga uu caafimaadka qaba iyo wa sharkha shabaabihi bilowga dhalinyarnimadiisa markuu dadiisa ayarta wen sharkiga waxaa weyaan bidaayada waa bilowga weyaan iwa namaahati khaairihi qalbigiisa markuu baraarugsan yahay ood mxuu ahaa wax walba qaban kara weyaan iwa qilata shawaaqilihi waxyaabaha shawaaqilihi waxyaabaha mashquuliya markay yar yihiin weyaan qabla cawaarid اlbaaalati firaaqada waxyaabaha kusoo dirso oo mashquuliya intaan la gaarin ka hore aw mawaanic ri'aasati ama madaxnimo waxyaabaha mxuu ah, ay keento madaxnimada de waxaa weeyaan mawaanic maanicwa cilmiga ay kaa reebta aw mawaanic ari'aasati madaxnimadii waxyaabihii ay la imaanayso oo in la bata diidaysa weyaan mawaanic ari'aasati madaxnimada reebayaalkeedii waxyaabaha madaxnimada ay wadata oo qofka ka reebaysa inuu barta weyaan maalkan fariisan karaa hadda nin weyn oo aad loo yaqaano oo muxuu ahaa caalim ah amaba aad inuu xalaqaadka xalqo walba fadhiisto waa ku adkaanaysa weyaan way ku adkaanaysa marka qofka intuusan madax noqonin inuu waxbarto ayaa loo baahan yahay qaala cumar radi allahu tacala canhu tafaqahu waraya fiq yeesha oo cilmiga barta qabla an tasawaduu intaanan madax lidinka dhigin odan madax noqonin ka hor cilmiga barta weyaan wa qaala shaafici raximah tafaqah war fiqiga bara qabla an taraas intaadan madax noqonin faida rasta hadii aad madax noqoto falaa sabiila jid ma jirto ila tafaquhi inaad fiqi barato jid aad u helaysa ma jirto weyaan macnaheed waxaa weyaan fiqi kaamil ayaa loola jeedaa oo meesha u sarraysa ad ka gaarto laakiin saxaabada nabigeena calayhi salat slam waad garanaysaa fiqiga ayaga oo waxaa weyaan odayaalla ah, ay diinta barteen weyaan walyaxdar ha ka degtoonaada ardaygii min nadari nafsihi naftiis inuu ku eego bicayni aljamaal qurux isheed inuu ku eego oo cajabiyo nacam walistiqnaa inuu ka maarmo can ilmashaa'ikhi mashaaikhdu inuu ka maarmo fa ina dalika arrinka asaga aynuljahli jaahilnimo nafteeda weeyaan yaa isha iyo dhabnimada jaahilnimada ayaa taa weeyaan wa qilat almacrifati macrifo yaraan iyo aqoon yari weeyaan wamaa yafuutuhu waxaa ka tagaa ayaa akaru ka tiro badan mima xasala wuxuu mxuu ahaa wuxuu mxu xasiliyey uu helay weeyaan waqad taqadama waxaa noo soo hormaray qowlu saciid ibnu jubayr qowlu saciid ibnu jubayr raximah اllah laa yazaalu rajulu qofka kama zuula caaliman inuu caalim yahay oo nin caalim lagu tilmaami kara maa tacalama intu waxbaranaa weyaan ilan meeshu u socdaa qofka hadduu marba tallaabo qaado meeshu wuu gaari un fain taraka tacaluma waxbarashada hadduu iskaga taga ow wadanna uu malay annahu qad istaqhnaa inuu deeqtoomay ood caalim noqday aswa jahl maa yakuun jaahilnimo tan ugu xun oo la ku sugan yahay weyaan saas yuu imamka caleyh raxmatullah waxyaabaha muhiimka marka waxaa ah qofka ilaahay intuu ku siiyey shukri iyo xamdi iyo madax iyo tawaaduc inuu qof ka qaada ayaa loo bahan ya weyaan lakin qofki inuu isla cajiba u yihahdo khalaas maxaad degeyste maxaad ag fadhiisanaysaa meeshaan inuu yidhahdo ayuu imaamku ugu degaya caleh raxmat ullah waxaa kaloo la mid ah iyadana alqaabta markaad facebookyadan iyo waxyaabahan social mediaha aad gasho waxaad arkaysaa nin aalib cilmi ah hadduu u badan yahay inuusan gaarin waa laga yaaba alibcilmi ataa alibcilmi waa martaba sare qofka marka arday aalibcilmi laleeyahay waa qof sare sheekhnimo wax dhow maahan aalibcilmiga meel aad saraysa ah qof xataa aalibnimadii inuusan gaarin ay u badan tahay ayaa wuxuu la baxayaa caalimu addahri oo mafti azamaan magac noocaas oo kale ah. ariib waad la yaabi xitaa qofk sawirkiisa meshel waa arday waad dareemaysaa labaatan iyo labaatan iyo lix <laughs> soddon sano meelahaas ama ka hoose ayuu jiraa afkan baad qabsani bal u fiirsada waxyaabaha la yaab kala xujat zamaan sheekh alislaam mufti anaam yani wax hariib jiddan ood aad ula yaabay alqaabtaas cid la siiyo oo mudata waa naadir qofka xitaa haddii aad muxuu ahaa isaga wax un isku malayna wixii ku ammaana oo wax kaa sheega oo wanaag kugu sheega o ummadda kale ha noqoto soomaalidana waxay yihahdaan qof is-ammaanay risnugtay wixiina ummadda dhanaa wada fiirin habeen horan daawan la yaabay waa nin dhallinyaro waa laga yaaba qur-aanka inuu muxuu ahaa wax ka yar akhrin yaqaano aad dhici karto wuxuu ku qortay afkaad qabsanaysaan haddii aad aragtaan wax eh, alqaab dherer badan dhagdhagdhagdhagdhag oo isdaba taalasaa sawirkiisa yaala meesha yeel ariib waxyaabaha fidnada keena oo qofka inuu adduun beela aakhara beelo dad adduun beelsiiye aakhara beelsiiye kaasoo kale ayaa lagu kadsoomi waxaa loo maya inu aqoon ley kadibna sheekhow bal ka waran jin iyo jaan baa soo waraysani ummad baad aragtay waxaa weeyaan ni qofkii yaraa un cimaamad weyn xirto oo dee muxuu aha meel un ka sayara jeesta waxaa loo malay inuu yahay sheekh inuu yahay ummadda inaad aragta hamaj waa meel walbaa lagu daatay marka wax ummadda fasaadina kuwaasoo kale marka in loo naseexeyo weeyaan oo loo qoro comment hoos loogu qoro la yidhaha war allaha allah soo maaha war waxaad yeeli baabkan muxuu aha laqabka intaa la eg ma awoodi kartid culimmada waa taqaanaan waxay dhihi jireen ilaa boqol boqol culimmada muxuu ahaa eh, jaamica ama reer madiina ay yidhaahdaan ehel baad u tahay boqol oo iskaga markaad kacaan nin walba yidha war nin waah war ehl baad uta ahri kitaabka kalema aan furnay culimada dhihi boqol culimada weyneed ka mid a ah. annagana annagaaba mxuua duubka xiranayna waa mishkilad mishkilad weeyaan nacam ayib waidaa kamulat haddii ay dhammaasha tirinto oy xoogaysato ahliyatuhu ehelnimadiisa iyo inuu qofkan munaasab iyo qof u qalma u yahay cilmiga baritaankiisa cilmiga faafintiisa cilmiga qoraalkiisa waidaa kamulat haddii ay dhammaashatirinto ahliyatahu diyaargarowgiisa iyo ahalnimadiisa iyo inuu nin u u yahay ay kaamil noqoto wadaharat ay muuqata fadiyatuhu fadligiisa oo cilmiga inaad ku sarmaray ay muuqata mara uu soo mara ardaygii calaa akari kutubi alfanni fanniga kutubtiis intooda badan uu soo mara ow lmashhuurati amaba inta la yaqaano minha iyada ka mida baxan baxi uu ku soo mara iyo muraajacatan muraajaca iyo kunoqnoqosho uu ku soo mara iyo muaalacatan raacasho uu ku soo mara ishtaqala intaas kadib wuxuu ku mashquulaya uu ka shaqaynaya bitasniifi inuu kutub qoro markaas kutub qoritaan ayuu u dhaqaaqaya weyaan wa binadari iyo fiirfiirin ayuu dhaqdhaqaaqaya fii madaahibi alculamaai ood soo baarood fiiriya yuu tafaruqaya markaas halkaas u aadaya weyaan saalikan isagoo mara ariiqa alinsaafi ariiqa jidka cadaaladda fii ma yaqacu wixii lahu isaga oo min alkhilaafi khilaaf ah kamaa taqadama sidii soo hormartay fii adabi alcaalimi qofka caalimka adaabtiisa weyaan intana qofka markuu cuudkiisa xoogaysto ood xoog yeesho inuu ta'liif galo weyaan marka ood wax qora annaga ummadda soomaaliyeed waa ku imtixaamanna baabka isaga dad badan oo culimo aad weyn ayaan leenay ilahi subxana wataala noo xifdiyo kuwa dhintana la naxariisto kuwa nool alla xifdiyo dadka ayagaa waxba kama tegayaan kan ugu roon ayaa baryahan wax laga duduuba waxayna awoodi karaan inay kutubo badan iyo cilmi badan ummaddii uga tagaan iyagana ajarkoodii u socda masaaibtan haystay ka mid tahay lidaalika ummaddan u baahan tahay in lagu baraarujiyo oo culimadii ehelku arinta ayada ah inay wax qoraan hadii ay dhici weyday inay raggaas wax qoraan soo dad rawaybida dad aanan u qalmin oo aad u hooseeya oo fikri ahaan iyo aqoon ahaan iyo diin ahaanba aad u liidan ay qori doonaan ummadda ma fadhinayso markay qoraana kadibna dhibaataa dhici doonta markaa mushkilad weyn baa dhici doonta ummaddan weli qoraalkuma ay baraarugin marka qoraalka waa inay uhorkacaan culimmadii ayaga ayaa ahal ah ayagaa u haboon ayaga ayaa waxaa weeyaan inay wax qoraan adduun iyo akhiraba iyo ayagiiba adduunkooda iyo akhiradoodiiba taasaa khayr ku sugan weeyaan ummad intaan la oo intaana culimada oo intaana jaamicadla intaasoo muxuu ahaa goobo waxbarasho oo meel walba fanni walba lagu dhigala oo mu'alafaadna aan lahayn waa masaaib masaaib weyaan aad baabcan mualafaadkooda eber ma ahan wax way jiraan oo xagga luqada iyo waxyaaba way jirjiraano la qorqoray laakiin sidii laga rabay ama meeshii boosk in la gaarsiiya ay ahayd ma ahan weyaan waxaa kaloo intaa dheeri ah altaliif atacliimi waa la yihah jir altasniif atacliimi culimada qaar waxbarashada iyo taliifka isku dhex wadi jireen imaam nawwi aa ka mid ah aleh raxmatullah ayb annawcu saadis nouc lixaad laakiin qofka hadduu wax qoro oo ay dhacdo inuu wax qoro waa inuu u bandhigo culimo aad u badan muswadadii iyo qoraalka u horreeyey markuu qoro waa inuu mxuu ahaay ilaa toban toban iyo shan labaatan culimo ah kala duwan oo funuun kala duwan taqaan waa inuu bandhigo oo mid walba mxuu aha ka dalba inuu usoo tacliiqiyo wax usoo qoro kadibna uu mar labaad muxuu ahaa dib ugu noqdo wixii khaladahu muqday uu saxa kadibna ilaa saddex ama laba aad u fiican uu ku celiyo mar labaad intuusan tabcinin ka hor madbacada uusan geynin marba haddii gacantaada uu ka baxa waad noo imaan doontaa insha allahu tacaala khatar weeyaan kitaabka intaadan aad madbacdaha la geynin waa in la hubiyo ilan wixii aad qortay ilaa qiyaami saaca way taagnaanayaan hadduu shar ahaana shartiga ku soconi hadduu khayr yahan khayrka ku soconi weyaan naam annowcu saadis nooc lixaad an yalzama waa inuu laazima ardayga xalaqata sheekhi sheekhiisa xalqadiisa xalqada laamka oo muxuu ah la reebo iyo laamka oo la kordhabo xalaqa la yidhaahdo labadaba way bannaanta laakiin waxaa daciifa xalaqa in la yidhaahdo oo la kordhaba ayaa daciifa weeyaan an yalzama khilaaf badan oo ku jira abcan khilaaf badan oo ku jira an yalzama waa inuu laazima xalqata shaykhihi sheikiisa xalqadiisa ama xalaqata shaykhihi sheekhiisa xalqadiisa fi tadriis wax dhigitaanka weeyaan waliqraa'i muxuu ahaa akhrinta oo lagu dul akhriya sheekha bal wa jamiica majaalisihi boosaski majaalistiisa uu fadhiisana sheekho dhan ayuu muxuu ahaa laazima weyan idaa amkan haddii suuragal ay tahay fainahu maxaa yeelay laa yaziidu uma kordhiya ilaa وأdبا aadاab iyo وتفضيiلا fadli banaan كama qaala caliyu si u yiri radي الlahu taعala anه arضa fي xadiiثi mتaqadim ah, warkiisii noo soo hormaray oo habeen mxua saddexaad habeenkii casharkan casharka saddexaad inuu haanfilaya almutaqadim uu yidhi walaa tashbac ha ka dhargin min tuuli suxbatii sheekhaada inaad la saaxiibtood jirta dhirarkeeda ha ka dhargin weyaan fainamaa in kala maan huwa isaga nakhlati waa geed timirood kale tantadiru aad sugaysaa mataa yasqutu goortuu soo dhaca calayka minha xaggeeda shayun shay wayajtahid wuu dadaalaya calaa muwaadabatihi inuu daa'imo fii khidmatihi adeegiisa iwalmusaaracati ilahi inuu degdego faina dalika arrinkaasa yugsibu wuxuu mxuu ahaa dhaxalshiinaya sharafan sharafi wa tabjiilan weyneyn weeyaan walaa yaqtasir yuusan ku gaabsamin fi lxalqati xalqada la fadhiyo yuusan kaga gaabsanin calaa samaaci darsihi darsigiisii inuu dhegaysto bas faqad ila xalqada sheekhiyaa fadhiyo kanuu darsi u gelayaa ku kala hadara imaani uu geli wahaakada saas weeyaan xalqadii marka dhowr darsi ayaa ka bixi xalqadan muxuu ahaa nus saaca saacadda la fadhinaa ma ahayn culimada waxay aan jireen intay subaxda fadhiistaan ayaa waxaa weeye ilaa duhurka fadhin jireen arday u sabraysan oo heli jireen arday u sabraysan oo heli jireen iyagana way sabri jireen hadda shuyuukhdii ragga wax dhigaayen waxay iska noqdeen faka ardaydiina waxaa weeyaan waa suuqley marka waxaa weyaan inta la heli karo saacadaas iyo nusaacaas umaa la fadhin laakiin horaan saas ma ahan wax badan baa jiri wax badan baa jiri naam ayib walaa yaktasir yuusan ku gaabsamayn fi alqati xalqada calaa samaaci darsihi darsigiisa dhegaysigiis faqad idaa amkanahu haddii ay u gasho fa ina dalika arrinka asaga calaamatu qusuuri lhimmati hamigaabitaan iyo qofka inuu meel dheer muxuu ah, laaca oo lasoo gaabiyo weyan oo gaabata weyaan iyo cadama falaaxi liibaan la'aan weyaan iyo iyo mxuu ahay daahitaankeed weyaan buti daahitaankeed weyaan atanabuh baraarugsanaan bal yactani wuu mxuu ahay ku dadaalayaa bisaa'iri duruus duruusta kaloo soo hartay almashruuxati ee la sharxa u shiiqu sharxa yuu ku dadaalayaa dabtan sugitaankeeda iyo wa tacliiqan qoritaankeeda iyo wa naqlan soo gurinteeda in ixtamala hadduu awood u leeyahay u adkaysan karaa dihnuhu maskaxdiisa ay u adkaysan karta dalika arrinka asaga weyaan dadka waa kale maskax badan yihin qaar baa laba cashir hadii laysu dabageliyo khalaas wuu wareeraya dadkaasoo kale hal cashirbaa ku filan wayushaariku wuu la wadaagaya asxaabaha duruusta ayada dadka mxuu loo dhiga asxaabteeda ayuu la wadaagaya xataa ilaa kaana kula darsin darsi la arka ilaa uu ka noqdo oo minha ka mid lahu isaga sida ayada uu ayuu qasami ahaadee ina alamra amarka kadalika arrinka ina alamra amarka kadalika sidaas weeyaan lxariisu qofka dadaala fain cajaza hadduu ka cajizo can dabti jamciha can dabti jamiiciha mase jamciha jamiiciha idiin qora sooma fain cajaza hadduu ka cajizo can dabti jamiiciha dhammaanteed inuu wada kooba ood suga weeyaan ictanaa wuxuu ku dadaala ardaygii bilahami kan muhiimsan falaham kan sii muhiimsan oo minha ka mida weeyaan waymbaii waxaa haboon an yatadaakara inay mxuu ahay isla raacdaan muwaadibu majlis sheikhi sheekha majliskiisa kuwa daa'imo maa cashar waqaca dhacay fiihi isaga oo min alfawaa'idi faa'iidooyinah iyo daabii daabitka waxyaaba lagu jaangoynta oo waxaa la yidhi halkaas saas weeyaan dawaabita iyo qawaacidii waa isku dhow macno u yihiin weyaan iwa dawaabii dawaabita iwa alqawaacidi qaacidooyinka weyaan iwa hayri waan yuciiduu waa inay celiyaan kalaama sheekhi sheekha warkiisa waa inay iskuga celiyaan fii maa baynahum dhexdooda faina fi dalika faina fi lmudaakarati mudaakarada ayuu ku sugnaaday nafcan nafci cadiiman weyn wayanbaqii waxaa habboon almudaakaratu mudaakarada iyo in cilmiga lisla raacda fii dalika arrinka asaga cinda alqiyaami markii laga kac agteeda min majlisihi majliskiisa qabla tafaruqi adhaanihim maskaxdooda intay kala tegin ka hore iyo wa tashatuti khawaairihim qalbigooda intuusan kala tegin ka hore iyo wa shuduudi bacdi maa samicuuhu waxay maqleen wax ka intuusan kala cararin can afahmin fahmkood ka cararin weeyaan uma intaa kadib yatadaakaruunahu way isla raacanayaan fii bacdi alawqaati wakhtiyaalka kale ay isla raacanayaan weyaan cilmi qale intuu qoyan yahay cashirka intuu qoyan yaho muxuu aha maskaxdii ay wax ku jiraan ay marka isla raacaan weeyaan qaala khaiib wuxuu yidhi wa mudaakarati isla raacasho ugu wanaag badan mudaakaratu leyl habeenka isla raacashadiisa weeyaan wa kaana jamacatu min aslf salafka koox ka mid ah waxay ahaan jireen yabda'uuna kuwa bilaaba fi lmudakarati cashada min alcishaai salaada cisha farubama waxaa dhici karta lam yaquumu inayna kicin xataa yasmacuu ila ay ka maqlaan aadaana subxi salaada subax aadaankeeda ila ay ka maqlaan weeyaan arrintaa raggi samayn jir waxaa ka mid ah wakiic ibnu jaraax iyo cabdiraxmaan ibnahdi ayaa ka mid a ah weeyaan oo habeen habeenada ka midtahay masjidka albaabkiisa isla istaageen siday u taagnaayeen mudaakara iyo sala raacasho ugu intaa ma ay fariisan marka arrinta ayada in saa wada ayuu imaamka ku talinaya caleyh raxmat ullah fain lam yajid aalibu ardayga helin man arday kale oo yudaakiruhu cilmiga la raacdo daakara nafsahu naftiisa ayuu la raacana binafsihi naftiisu la raacanaya isaga ayaa isla raacani wa karara wuxuu ku celcelinayaa macnaa maa samicahu wuxuu maqlay macnihiisa ayuu ku celcelinaya walafdihi lafdigiisa calaa qalbi qalbigiisu ku celcelinayaa liyaclaqa inuu ku dhaga daalika arinka asaga cilmiga u maqlay calaa khaairihi qalbigiisa weyaan fa ina tikraara almacnaa macnaha in lasoo soo celceliyo cala alqalbi qalbiga lagu soo celceliyo ka tikraari lafdi dhawaaqa oo lagu soo celceliyo ayuu la tooya cala lisaani carabka sawaan bisawaain waa mid siman weyaan arrintayada waqalla waxaa yaraatay an yuflaxa inuu liibaano uu guulaysto ood cilmiga meel ka gaaro man arday oo yaqtasiru ku gaabsana cala fikirka ku gaabsana iwalcaqli fahmitaan uu fahmay ku gaabsana bixadrati sheekhi sheekh markuu joogo khaasatan gooni ahaan oo cilmigii markuu sheekha la joogay intuu ka maqlay in ku gaabsana weyaan uma intaa kadibna yatruku iskaga taga oo yaquumu istaaga walaa yucawidu aanan dib ugu soo noqonaynin oon dibdama u raacanayn qofka asaga inuu cilmi meel ka gaaro way yartahay ayuu yii imamka ale ramatullah waa dhici karta inay dhacdo laakiin aad ba u yarta ayuu leeya imamka ale raxmatullah annawcu majlis sheekhi sheekha majliskiisa salama wuu salaamaya cala alxaadiriina dadka jooga ayuu wada salaamaya bisawtin cod oo oo yusmicu maqashina jamiicahum dhammaantood wayahusu wuxuu ku gooni yeela sheekha uu ku gooni yeela biziyaadati taxiyatin salaamitaan dheeri ah iyo ikraamin karaamayn wakadalik sidoo kale yusalimu wuu salaamaya idansarafa markuu gidoomana sheekh wuu salaamaya weeyaan wacadda waxay tiriyeen bacduhum barkood xilaqa alcilmi goobaha xilmiga lagu barto ama xalqooyinka cilmiga fii xaali akhdihim goorta ay qaadanaan fiihi cilmiga fiihi xalaqada dhexdiisa cilmiga ay ku qaadanaan waxay ku tiriyeen min almawaadici boosaska allatii taasoo laa yusallamu aanan qofku lagu salaamaynin fiiha culimada qayb ka mid asaa ah qabaan weeyaan oo marba haddii cilmiga u socda inuu qofka inta soo istaago asalaamu calaykum yidhahdo culimada qaar ayaa diidda weeyaan sheekha marka ra'yigiisa waa ka duwan yahay arrintayda wa hada arrinka asaga khilaafu maa calayhi khilaafu maa shay khilaafkiis weyan calayhi u ahaaday dushiisa alcurfu caadada iyo walcamalu camalkaba laakiin warka lagu laaba yatajihu dalika arrinka asaga waa soconaya oo waa la fahmi karaa oo macquul weeyaan fii shaksin qof waaxidin ee keliya mushtaqilin ku mashquulsan bixifdi darsihi darsigiisa inuu xifdiyo iyo wa tikraarihi soo celintiis ku mashquulsan oo aad u xifdina wax inaad dul timaado assalaamu calaykum tira ood ka naxiso ood muxuu ahaa ka kala goysa arrinta iyada waxaa weeyaan wax alla wixii tashwiish u keena duruusta waa laga ilaalina xitaa qofka hadduu salaamo si muxuu ahaa qunyar socda ayuu u salaamaya weyaan haddii maalan tusaale ahaan cashirka u socdaa soddon qof afartan qof boqol qof ayaa imaaday nin walba asalaamu calaykum alaykum asalaam asalaamu calaykum alaykum salaam nacam nabiga alai sl slam waa la samayn jiray laa shaka oo marka loo imaada waa ay jirtay laakiin wax culays baa ku yara jira markaad fiiriso oo dhanka isaga ah Eh, waxaa weyaan duruusta khaasatan la duuba iyo mxuuah wakhtigiyo yar iyo masaajidda qaaroo dadka ay ku badan yihiin oo marka nin walba marka xalqadii waan salaama yidhahdo tashwiishkii waxaa dhici karta wax badan ay mxuu ahaa dhacaan marka alcumuum waxaa muhiima ah in salaamtan laga tegin tashwiishka cashirkan la dhowro sidii lagu jamcin laha adinka ladinka raba weyaan waidaa sallama hadduu salaama ardaygii falaa yatakhataa yuusan soo tallaabin riqaaba alxaadiriina dadka fadhiyo oo xuduurka meesha fadhiyo yuusan qoortooda soo ka soo tallaabsanin ilaa qurbi sheekhi sheekha agtiisa man qof yuusan soo tillaabsanin lam yakun aynan ahayn mansilatu booskiisa kadalika arrinkaasaga dad waxaa jira ama da amaba aqoon amaba martaba inay hore soo fadhiistaan ay munaasab tahay qofka duusan kuwaas ka mid ahayn weyaan bal yajlisu waa fadhiisana xayu intaha bihi meesha aad kula ekaado almajlisu majliska weyaan warada sida kusoo arortay fi lxadiii xadii kusoo arortay weyaan xadiidka isaga ah waxaa wariyey alimam buhari muslim can abiwaqid ileyt ee laga wariy weyaan fain saraxa lahu hadduu u cadeeyo fain sarax hadduu u ogolaado u lahu isagaa sheekhu sheekha iwalxaadiruuna dadka fadhiya bitaqadum inuu hormara haddii hore iska mar haddii la yidhahdo sheekh inuu ogolaado ardaydina u ogolaadaan aw kaanat ayaat mansilatu mansiladiisa aw kaana u ahaada yaclam mid ogsoon ihaara sheekhi sheekha inuu doorbida iwa aljamaca jamacada lidalika arrinka asaga jamacada masjidka amaba ardayda iyo sheekha baarinteeda inay doorbidaan hadduu ogsoon yahay falaa ba'sa dhimala inuu hore soo mara walaa yuqiima ma kaciya ardayga axadan qof min majlisi booska u fadhiyay iga kacbadhah weeyaan aw yusaaximahu ma ciriiriye qasdan si kasa uma caririye muxuu aha ula kaca uma caririye weeyaan fain aaharahu hadduu muxuu ahaa u doorbido alhayru qofkii kale oo meesha fadhiyay ardayga kale bimajlisihi booskiisa hadduu u doorbido lam yaqbalhu ma aqbala kama aqbala hadduu yidhah war ani anaa kaaga kici soo fadhiiso kama aqbala weeyaan ilaa an takuuna inay ku ahaatay fii nin culus oo wayala yimid oo calayhi korsiaad ku fadhiday oad ugu kacisa maslaxa ku sugan ma fadhin karo qofki hadduusan korsi helin iyo wix lamid wax lamid ah, ah amaba sheekha ayuu ninka wuxuu rabaa inuu masaa'il weydiiyo booski inaad u bannayso ood sheekhii masaa'il laga faa'idaa doonaysaa amaba mas'ale sheekha ku qaloocatay ayuu inuu sheekh aad rabtaa saasuu u socdaa maslaxaddii ay ku sugantaha baab kale weeyaan wayantaficuuna ay ku intifaacayaan biha iyada min baxdihi baxdigiisa maca sheekhi sheekhi liqurbihi u dhawaashadiisa minhu aw likownihi ahaansho u ahaaday kabiira sini mid daweyn aw kaiira fadiilati fadli badan wasalaaxi wanaag marka ayada dhib malahan weeyaan inaad booska loo banneeyo walaa yanbaqii ma haboona liaxadin qofba ma haboona an yuira inuu u doorbido biqurbihi dhawaashadiisu u dhow yahay min asheekhi sheekha maxaa yeele qofka dhawaashada mikrofanada ilahay oo dadku ugu nimcay ma jirin beriga hore dee codka sheekha intuu nin walba intuu kaga dhowi ayuu muxuuaha si fiican u maqli jiray marka booska asaga inaad walaa ymbaii ma haboon liaxadin qof an yuira inuu doorbido biqurbihi dhawaashadiis mina sheekh sheekhu u dhow yahay ilaa liman qof mooyane huwa isagaba owlaa kaga haboon bidalika arrinkasaga lisinihi da weyninkiisa ow cilmihi ama aqoontiisa aw salaaxi amaba alla kabaqitaankiisa iyo wanaagiisa bal yaxrisu wuxuu ku dadaalaya ardaygii cala alqurbi inuu dhowaada min asheekhi sheekha idaa lam yartafic hadduusan ka saramaraynin uusan iska saramarnaynin fi lmajlisi booska la fadhiya calaa man qof huwa isagaba afdalu mina ka fadli badan oo qof ka daweyn amaba moos kaga haboona hadduusa mooska usan ka dhacaynin marka ayadaa inuu dhawaado ayaa haboon weyaan qurbigaas wax badan baa kusugan wain kaana sheekhu sheekh hadduu yahay fii sadri makaanin boos qaybtiisa hore meel la jooga qaybta hore ayuu jooga weyaan oo dhinac ayuu jiraa ama horay ama gadaal derbigi aggiisa sadriga aaliban waa meesha u horeysa weyaan meesha hadda aan fadhinoo kale wain kaana sheekhu sheekh hadduu yahay fii sadri makaanin meel muxuu ahaa qaybteeda hore faafdal jamacati jamacada kan uu fadli badan ayaa xaqu ku xaqnimo badan bimacan yamiinihi midigtiisa iyo wasaari badaxdiisa weyaan wain kaana hadduu yahay calaa arafi sufatin meel kor u qaadan sufada waa meel yara kor u yara qaadan oo waxaa weeyaan duruusta in loo ahriyo loogu talagalay weyaan kor u yara qaadan laakiin dee korsi ahaan ma ahan waa meel yara ballaarsan oo dad badan qaadi karto hadduu meel noocaas sheekh uu ku sugan yahay lidalika waad garanaysa asxaabu sufa ragga la dhihi jiray oo nabigeena calayhi salat slam xirtiisa ahaa masjidka joogi jira oo degnaa ila alaan sufadii nabiga meesha ku taal sufadii raggii asxaabu sufa booskoodii masjidka nabiga ku taala alayh slat oo kor u qaadan qabriga nabiga alai slat slam dambe ayay ku taallaa oo dad odayaal ayaa ilaa hadeertaan fariisto weeyaan marka meel noocaas hadduu sheekh ku sugan yahay wain kaana hadduu yahay calaa tarafi sufatin meel kor u yara sufa ah, darafkeeda hadduu sheekha joogo geeskeeda ow ama wax la to ah falmubajaluuna kuwa la weyneeyo oo macnaha macna ahaan kor loo qaado cilmigooda iyo dadooda waxyaaba badan loo fiiriyo ayaa maca alxaa'idi derbiga ayaa xigsanan weeyaan aw maca arafiha ama arafteeda ayay xigsanayaan oo qubaalatahu sheekh ka soo horjooda weeyaan <clears throat> waqad jarat waxay ku dareerta alcaadatu caadada fii majaalis tadriisi boosaska cilmiga lagu barto bijuluusi lmutamayiziina kuwa aqoonta fiican lah oo ka socan ardayda qubaalata wajhi shay almudarisi mudariska wejigiisa inay fadhiistaan saas ayaa caadaha ayuu imamka le aleh wlmubajaliina kuwa mxuu ahaay la weyneeyey oo min muciidin qof ardayga ninka kabiirka ah oo ardayda ugu celiyo aw zaa'irin ama qof soo booqday can yamiinihi sheekha midigtiisa aw yasaarihi badaxdiisa ay fariistaan weyaan saasaa dhaqan oo caado ayuu leey imaamka wakhtiga asaga ah weyaan wayenbaqii waxaa haboon lirufaqaa'i ardayda saaxiibada ah wax isla barta fii darsin waaxidin hal darsi aw duruusin ama duruus badan an yajtamicuu inay ku kulmaan fii jihatin hal liykuuna inuu ahaada nadaru sheekhi sheekha fiiradiisa ilahim ayaga jamiican dhammaan cinda sharxi markuu sharxa weeyaan walaa yahusa uusan ku gooniyeeni bacdun barkood fii dalika arrinkaasaga duuna bacdin marka meel ardayda kitaabka isla dhiganaysa inay dhankoo kasoo wada jeedaan ayaa waxaa weyaan oy meel wada fadhiistaan ayuu sheekh ku talinaya maxaa yeele waxaa jiri jirtay in sida horey u sheegnay in hal majlis ilaa dhowr kitaab lagu ahriyo afar shan kitaab lagu ahriyo weyaan marka inta kitaabka ku taxama dhanko inay jiraan saas ayuu imaam ku talinaya caleyh raxmatullah annawcu haami nooc sideedaad an yataadaba waa inuu edab la qaato waa inuu la edab qaato ood edab kula dhaqmo maca xaadiri majlisi sheekhi sheekha majliskiisa dadka fadhiyo waa inuu edab fiican kula dhaqdo weyaan fa inahu arinka isagoo edab inaad kula dhaqda adabun macahu sheekha edabad kula dhaqday la toota weyaan waxtiraamun limajlisi majlis sheekh oo la ixtiraamay la tootahay wa hum iyagana rufaqaahu waa raafiiqyaalkiisa fa yuwaqiru kadibna wuxuu weynaynayaa ood macnaynaya asxaabahu asxaabtiisa weyaan oo yaxtarimu uu ixtiraamaya kubara'ahu majliskaas kuwa u weyn iyo aqraanahu saaxiibadii walaa yjlisu ma fadhiista ardaygii fii wasati alxalqati xalqada bartamaheeda xalqada markay saa u wareegsantahay bartamaha inuu muxuu aha fadhiisto ma aha weyaan dabcan annaga had sida loo fadhiya xalqa ma aha waa la wada fadhiya laakiin sida dhaqanka ah saasaa loo fadhiistaa saas ayaa laisku wareejiyaa marka saa loo fadhiya inuu qof soo kaco bartamaha xalqada ee fadhiisto ma ahan ayuu imam kale aleh raxmatullah walaa amaama axadin qofna inuu muxuu aha hortiisa fadhiisto xalqada haddii ay hal leen annaga saan ufadhin hadda in lasor fariisa waa lagu qasbanya nacam ilaa daruuratin daruuro mooyane kama fii majaalis atadiii majaalista xadiidka nabiga alai sl lagu bartoo kale sideeda kale ayaa loo dhaqma weyaan walaa yufariq kalama bayna rafiiqayni laba rafiiqa dhexdooda ma gala qofka walaa bayna mutasaaxibayn laba isla saaxiibtay oo muxuu aha isla jirto oo kitaab isla dhegaysanay oo isku dan ah, oo muxuu isku cashar ah oo isla socota dhexdooda ma gala weyaan ilaa biidnihima idinkooda oo macan iyagoo isla jira ay idmaan itaa midko hadduu midka kale uusan idmin ma soconaysa arintayda walaa fawqa man qofna mxuu walaa yajlisu ma fadhiisanay dhah fowqa man qof dushiis huwa isagaba awlaa minhu ka haboon weyaan ma fadhiisanay weyaan wayanbaqii waxaa haboon ilxaadiriina dadka jooga idaa jaءa alqaadimu qof hadduu yimaada musaafir ah oo soo gala qof aanan mxuu ahaay ardayda aan ka mid ahayn hadduu yimaado qaadim ah yanbaqii waxaa haboon ilxaadiriina kuwa fadhiyo qofka soo an yuraxibuu bihi inay mxua soo dhoweeyaan wayuwasicu lahu ay u waasiciyaan ooy u banneeyaan majliskii wayatawasacu ayagana ay iswaasicaan liajlihi dartii ay isku yar durkaankala durkaan weyaan oo isku durkaan oo kala durkaan wayukrimuhu ay karaameeyaan bimaa yukrama bihi miluhu isagoo kale wixii lagu karaameeya oo soo dhoweyn ah, mxuu ahay ay ku karaameeyaan weyaan waidaa fusixa lahu isagii marka maxaa laga rabaa ayaga saasay sameeyeen sooma wanaagaasay la imaadeen isagii maxaa laga rabaa waidaa fusixa lahu haddii loo baneeyo fi lmajlisi majliska oo wakaana uu ahaaday xarajan mid ciriiri ah dama nafsahu naftiisa wuu isusoo dumaya yuusan waa loo baneeyey marka inuusan muxuu ahaa noqonin doqon faras looga dayo inuusan noqonin ayaa loo baahanya weyaan walaa yatawasac yuusan iswaasicinin walaa yucطi yuusan siin axadan oo minhum ka janbahu dhinac yuusan u dhiibin oo muxuu ahaa qofka dhinac u dhiibin walaa dahrahu dhabarkiisana yuusan u jeedinin weyaan haddii meesha ay ciriirita waa kale markaas wayataxafad amaba saan hadda laysu daba fadhiyo kale wayataxafad min dalika arrinka asaga uu iska ilaalinaya wayatacahaduhu fadhigiisa uu ka warhaynaya weyaan cinda baxi sheekhi lahu sheekha markuu mas'ale kala hadla oo sheekha muxuua masaladii ay ka wada niqaashayaan waa inuusan ishilmaamin qofka dad baa mararka qaaroo markay muxuua cashirka ama niqaash ku jiraan laga yaaba in muxuua gacmaha ay tuuraan waxaa laga yaaba xataa inay candhuufi wax Eh, kharibo wamaa ilaa dalika marka qofka markuu munaaqasho ku jira khaasatan mas'ale laga niqaasha waa inuu qof iska warhayo qof iska warqab uu yahay muxuu ahaa hawsha iyadu waa arrin aad muhiima weeyaan <clears throat> walaa yajnax calaa jaarihi jiraankiisiisun ku tiirsan asna qofka jiraankiisii aad ku ciiriyo oo saas muxuu ahaa baabuurta ciirinayso kale saas ugu dhaca ayadna yuusan samayn ow yajcal u yeelo mirfaqahu dhudhunkii muxuu ahaa jaqalkiisa iyo xusulkiisa qaa'iman mid ku taagan bijambihi dhinaciisa qaara muxuu ahaa waxaa laga yaabaa inuu saas gacanta ugu taagto inuu qof mxuu ahaa bawdadii iyo jilibkiisi saa u saartaa dhici karto ummadda isku nooc ma ahan way dhacda arintayada nacam aw yakhruj uusan ka bixin annasaqi xalqati xalqada la fadhiyo hab socodkeeda iyo geed socodkeeda inuusan ka bixin horay bitaqadumin horay u bixitaan aw ta'ahurin ama dubidhigtaan weyaan arrintayda waa muhiim waxaa la mid ah ikhwatilkiraam markii hadda la fadhiyo xalqada loo fadhiyo oo murabac saad afar mxu qofka uu lagu hays dabamarsado qaar baa waxaa dhici karta in jilibkiisiiyo aad u culus mid iska miskiino mxu ah tabar aan hayn oo muxuu ah saa ugu soo celiyey ood halis waa dhacda arrinteed aad bay u dhacda arrinta iyada laftirkeeda waa in la iska ilaaliyo qofka markaad fadhiisanayso meesha murabac kuu galayso oo qofna aadan muxuu ahaa ah, jilibkaada saaraynin aad saa u dhigato ama salaad sug ama darsi dhigayso ama meel majlis fadhi qofka waa inuu is uruuriyo ood muslimiinta uusan waxba ku dhibaatayn ama gacan ha noqoto ama lug ha noqoto iyo wax lamida weyaan walibacdi alcarabi carabta qayb ka mid waxay leeyihiin gabay ah walaysa alcamaa طuل السuؤaaل وإنma تmام الcmى طuل السكuuت عaلى الجهل walaa yatakalm yuusan ku hadlin fi anaai darsi hayrihi qof kale ayaa darsi loo dhiga yuusan hadlin aw darsi ama darsigiisa bima laa yatacalaq waxaanan la xiriirin bihi darsiga asaga weyaan aw bima yuusan ku hadlin yaqtacu gooyo caleyhi dushiisa baxdahu munaaqashadiisa iyo cilmiga uu dhiganay gooyo weyaan waidaa sharaca bacdahum barkood haddii ay guda galaan fii darsin darsi falaa yatakalm yuusan ku hadlin bikalaamin hadal oo yatacalaqu xiriira oo la xiriira bidarsin furiqa darsi laga soo baxay wax la xiriira yuusan muxuu gelin weyaan walaa biayrihi ama isaga waxaanan ahayn oo mima shay laa yafuutu uusan tegaynin faaidatu faaidadiisa ila biidnin idin oo min asheh sheekhiiska ahaday iyo wa darsi qof darsiga lahaa haddii ay inaad wax sheegto ay soo baxdo oy faa'ido tegaysa ay tahay nacam sheekha idin ka qaada laakiin inaad wax kale soo dhexgeliso ka ilaali ayuu le imamka caleh raxmatullah wain asaa hadduu xumeeyo bacdu alabati ardayda qayb ka mid a adaban xagga adabta calaa hayrihi mid asaga aan ahayn uu adabdarri ku sameeyo laa yanharuhu hayru sheikhi sheekh qof aan ahayn oo canaanna lama arka weyaan ardaya wax halleeyey arday kale wax ku halleeyey inaad soo boodo tira war adab ma lihid ardayga kale muxuu ahaa maxaasaa u yeelaysaa maya sheekh ayaa laga rabaa inuu hawshaas kala dabero ood kala toosiye ilan xalqadii fawda ay noqonaysaa nacam lam amaba si hoose baynahuma udheeeya oo ardayga arday kalsaa maahan ninkaad sidaad yeeshay daradaad ku samaysa ma habooneen inuu hoos ugu sheego waa baab kale cala sabiili nasiixati nasiixa jidkeeda weeyaan wain asaa hadduu xumeeya axadun qof adabahu adabtiisa cala sheekh sheekhu ku xumeeya oo sheekh yaaba muxuu ah aflagaada iyo xumaan iyo waxbaa ku dhacday marka tacayana waxaa waajib noqonaysa cala aljamacati jamaacada intihaaruhu ardayga asaga in la canaanto iyo waraduhu in hadalka lagu celiyo walintisaaru in loo gargaariyo lisheekhi sheekh loo gargaaro way biqadri imkaan inta suuragal wafaan oofino lixaqi sheekh xaqiisa loo oofina iyo <clears throat> la difaaca weyaan arrinta ayada waxaa la mid ah yutubyada iyo beladan iyo waxyaabahan mxuu ahaa social mediaha culimmada laga caayo oo mxuu ahaa lagu aflagaaday xaqa culimmada ay kuleeyihiin muslimiinta waxaa ka mid ah in cirdigooda la difaaca ilan qofkan sheekha ah ummaddii maslaxadeed u taagan yahay diintii allaad u taaganya subxana wa tacaala riditaanka sheekha la rido oo la macno tiro waxay riditaan u tahay diinti u xambaarsanaa in la rido weeyaan lidaalika nimankan shiicado raafidada saxaabada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam in laga rido oo laga celiyo waa waajib waa waajib ilaan saxaabadii haddii la yidhahdo waa beenaalayaal ama way gaaloobeen ama cadli ma ahan maxaa ka dhanla macnaheedii qur-aankii inuusan macno lahayn ilan raggi qur-aanka u keenay ayaan cadli ahayn xadiidka nabigeena ala sl slam yaa noo keena iyaga ayaa noo keena noo soo maray oo nabi maxamed ala sl noga soo qaaday iyaga haddii beenaalayaal waa la yidhahdo amaba la tacniyo la duro macnaheed waa xadiidka waa macno beenaya marka sidaas oo kale weeyaan diinta alle culimmada xambaarsan in la tacniyo oo la dura waa inaan la ogolaanin arinta ayada waxay keenaysaa in uu macno been nin sheekh oo la yaqaano caam aho diinta laga qaadanayo oo lagu intifaacay marka la yihahdo macno ma lahan waa qiimalaawa la yidhaahdo macnaheedu waxaa weeyaan yaad ka qaadani marka kuwii hadda ka sheekaynayni oo waxaa weeye asayid alcaalim alcallaama sheekh alislaam walmuslimin fulan fulan ninka qortay oo youtub kusoo qortay muxuu ahaa facebooka kaas in loo taga ay noqonaysaa sooma halkaasay noqonaysaa marka arrintaedu waa arrin aad u muhim weyaan ayb walaa yushaariku lama wadaagayo qofki axadun qof oo min aljamacati jamacada kamid lama wadaagayo axadan qof kale fii xadiidi sheekadiis walaa sayama gaar ahaan sheekh qofaa warwar warka inaad la wada ood la wada oo marka sii horbooda sax ma aha edabtana ma aha wa qaala bacd kuwa xikmada badan qayb ka mid a ah, waxay yidhahdeen min aladabi adabta waxaa ka mid ah anlaa yushaarika la wadaagin arajula rajulka ama qofka fii xadiii warkiisa wain kaana haba ahaada aclama bihi mid kaga aqoon minhu aggiisa weyaan aclama mid kaga aqoon bihi isaga minhu xaggiisa weyaan waanshada wuxuu gabiyey uu ku gabiyey alkhaiibu albaqhdaadi wuxuu ku gabiyey fii kitaabihi aljaamic likhlaaqi rawi waadaabi saamici weyaane wuxuu ku sheegay beyt fii hada makaan markuu halkan marayay beytkan weyaan walaa tushaarik fi lxadiidi ahlahu wain carafta farcahu wa aslahu walaa tushaarik hala wadaagin fi lxadiii xadiidka hala wadaagin ahlahu dadka wato ninbaa sheeko wata sheekada hala wadaagin wain carafta aadba aqoontidi farcahu faraciisa iyo waaslahu asalkiisa aad aqoon ulahaatide qofka sheekadiis u daa ha dhammaysto kadibna taada gal qofka laakiin inaad mxuu ahaa hor socoto ood hadalka uu sheegi lahaa baad usii sax ma ahan weyaan waxaa marka sheekhii inaad masalada uu sheegi laha ad hor socoto ama ardaygii darsigooda aad hor socoto taas ayuu imaamka diidaya caleyh raxmatullah fain calima hadduu ogaado ardaygii iihaara sheekhi sheekhi inuu doorbida daalika arrinka isaga inuu doorbida aw almutakalim ardaygii kitaabka akhrinayey oo sheekhuu dul ahrinayay inuu arrinta doorbida hadduu mxuu ogaado falaa basa markaa dhib malahan weyn inkastoo edabtii iyo akhlaaqdii ay khilaafsan tahay laakiin haddiiba uu dareema in sheekh uu saa rabo ama ardayga uu sidaa rabo taa iyada dhib malahan weyaan waqad taqadama waa noo soo hormari wuu noo soo hormari dalika arrinka isaga mufasalan isagoo mxuu ah kala baxsan fi lfasli qablahu faslkan fasl ka horreeyey ayuu nooga soo hormari weeyaan hada wallah aclam wsala allah wslm cala cabdihi warasuulih wmustafaah